alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wصaxbihi aجmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllahu taعaalى almabxaث الthalith mabxadkii saddexaad buu ku saabsan yahay wuxuuna ku saabsan yahay mabxadkaas kitaabaة اlxadiiثi wa dabطuhu wa tasniifuhu kitaabaة اlxadiiثi xadiidka qoridiisa sida la rabo in loo qoro iyo aadaabta loo qoro wa dabduhu iyo in la dabdiyo la xifdiyo allaal wixii xifdintiisa ku suuroobayda o dhan iskugu keeno hadday noqoto shaqalkii hadday noqoto nuqaadkii iyo dhibcihii waxyaalaha ishkaalka in la shakliyo la caddeeyo watasniifu fiihi iyo alifidii la alifayey xadiidka saddexdaa qeybood buu ka hadlay xukmu kitaabati alxadiidi xadiidka qoridiisa oo la qoro xukunka sharciga uu ka qabo maxay tahay ma la qori xadiid mise lama qoraya laisku hayaaba in la qoro ma banaan taha mise ma banaana iyo awalulislaamkii iyo bidaayadii sadrulislaamkii ayaa hadal ka imaaday ikhtalafa asalafu salafkii wuxuu isku khilaafay min asaxaabati wataabiciina ah salafku dadkii islaamka nooga horeeyey saxaabadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo taabiciintii saxaabada la kulmay waxay isku khilaafeen fi kitaabati alxadiidi xadiidka qoriddiisa calaa aqwaalin aqwaal bay isku khilaafeen qowlka koowaad waxaa weeye fakarihahaa bacduhum markood wayba naceenba waxay dhaheen waxba yaana xadiid la qorin qur-aankuna aan qoro xadiidka korkuuna laga xifdiyo korkaa laga dhegeysto oo saadeena halagu xifdiyo minhum waxaa ka mid ah culummadaasi ama selafkaas saxaabada weliba ibnu cumar baa kamid ah cabdullahi bnu cumar wa ibnu mascuudin baa kamid ah cabdullahi bn mascuud wa zayd ibnu thaabitin baa kamid ah raggaa saxaabada ah waxay ku tageen inaan xadiidka la qorinba o korka un suduurta iyo qalbiga qalbi lagu hayo un iyo xabadka ba qowlka labaad wa abaaxahaa bacduhum qaarkoodna way baneeyeen minhum qoladaa banaysay waxaa kamid ah waayo ruuxa qur'anka akrinaya ah, ah, mar kale ka dhiga dhe wa abaaxahaa bacduhum qaarkoodna way baneeyeen qaar culummada kamida ama selafka kamida way baneeyeen minhum waxaa kamida kuwaa baneeyey cabdullaahi bnu camar baa kamida cabdullaahi bnu camar ibnu caas wa anasun anas baa kamida ibn malik wa cumar ibn cabdilcaziiz baa kamida ah. wa akharu saxaabati baa kamid a ah. saxaabada badankood cumar haddi waad garanaysa ibn cabdilcaziizo saxaabi ma aha uma kadib ajmacuu waxay ku kulmeen bacda dalika markaa kadib intaa kadib waay waxay ku kulmeen calaa jawaasiha jawaazu lkitaabati xadiista in la qoro inay banaan tahay oo jaahis ay tahay wa zaala alkhilaafu khilaafkiina waa zuulay khilaafkii marka hore ku saabsanaa in la qori kale iyo aan la qori kale laisku hayay waa zuulay walow lam yudawan haddaanan la adawinin oo la qorinba fi lkutubi kutubta haddaan axaadiista lam yudawan alxadiid walow lam yudawan ilxadiidu xadiidka haddaan la dawinin oo la qorin fi lkutubi kutubta gudahooda haddaan lagu qorin labaaca fi lacsaari almutaakhira a ah ladaaca axaadiista waa dayacmaysaa fi lacsaari casriyaashii almutaakhirati dambe dhexdeeda ayuu maaratay dayacmayaa axaadiistii laasiyama fi casrina xilligan hadda aan joogno xilligan hadda aan joogno la yiraahdo waxba la qorin ma wax xadiiha yaa joogi lahaa xadiis lama hayeen yaa wax qalbiga ku qabta yaa wax xifdiya yaa wax haya wixii la xifdiya waa lasii iloobi xifdiguna waaba iska yarya in wax la xifdiyaba himigii baa gaabtay marka haddii maanta la yirahdo yaan axaadiista la qorin waxaa aad iyo aad u dayacmi laheed axaadiista nabiga sala allah aleh wasalam sababu likhtilaafi fi xukmi kitaabati sababu اlikhtilaaf khilaafka sababtiisa ku saabsan fii xukmi kitaabatihi axaadiista qoridooda in lasku khilaafo sababta keentay maxay tahay maxaa laiskugu khilaafay oo sababta keentay ay tahay wa sababu اlkhilaafi khilaafka sababtiisu waxaa weeye fii xukmi kitaabatihi axaadiista xukunka in la qoro laisku hayo annahu waradat waxaa soo aroortay axaadiiu axaadiid mutacaaridatun ismucaaradaysa oo iska hor imaanaysa fi libaaxati in la ogolaado iyo wanahyi in la diidana ku kala saabsan axaadiis xagga daahirka ismucaaradayso qaar halla qoran leh iyo qaar yaan qorin leh fa minhaa waxaa ka mid a ismutacaaridaysa kow xadiidu nahyi xadiid ku saabsan in la nahiyey kitaabat lxadiid iyo in la qoro waana ma rawaahu muslimu muslim wuxuu soo saaray oo wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam qaala nabigu inuu yihi laa taktubuu canii xaggayga ha iga qorina waxba waman kataba canii ninkii aniga xaggayga iga qora hayra اlqur'an waxaan qur'aan ahayn falyamxuu ha tiro xadii saxiix muslim kusugan wey waxaan qur'aan ahayn waxba iga qorina ninkii haddaba wax iga qoray oo hadalkayga iyo sharaxayga iyo xadiistayga qoraa ha tirtiro oo qur'aan bas ha wax qoran xadiidkaasay ku dhegeen saxaabada hore ibnu cumar iyo ibn mascuud iyo zayd iyo raggaa soo maray ba sababta labaad ee khilaafka keentay waxaa weeye xadiisul ibaaxa weeyaanoo kuwo banneedna waa la helay ma akhrajahu lbukhaariyu baaba kamid ah alimaamu albukhaari wuxuu soo saaray fi saxiixihi ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi uktubuu qora liabi shah abi shah u qora buu nabigu alayh salaam khudba dheer buu intuu akhriyay rasuulka alayh salaam ayaa u kaga hadlay maka iyo xurmadeeda iyo inaan geedaheeda la gooyin karin iyo ugaadheeda inaan ogaaran karin iyo xuquuqda muslimiinta isku leeyahay iyo inaan dhiig maka lagu daadin karin waxaasoo dhan yaa nin la yidhaha buushaah oo asalkooda reer yamaneed ahaayoo iska yar fahmo xumaaday dakar baa madaxa ka gaadhay waxbay dhahaane ninkaasaa wuxuu yidhi khudbadan dheer nabi allow ma xifdin karee hala ii qoro ayuu codsaday markaasuu nabigu wuxuu yidhi uktubu liabi shaahin abushah u qora ha war loo qora ayuu nabi aleyh isalaatu wasalaam markaa ma aratid qoraalkii buu ogolaaday rasuulka alayh salam xadiisiisi wa hunaaka waxaa kamid ah axaadiiثun ukhra axaadiid kale oo ku saabsan fi ibaaxati اlkitaabati kitaabada in la ogolaaday minha axaadiistaas kitaabada in la ogolaaday caddaynaysa waxaa kamid a ah, alidnu ogolaashihii loo ogolaaday licabdillaahi bni camar bikitaabati اlxadiiثi inuu xadiista qoro waa kii dhihi jiray haddee abu hurayra radi allahu canhu baa u maqhraati kacay wuxuu dhihi jiray axad iga xadiid badan ma jirto wixii aan ka ahayn cabdullaahi binu camar asagu waa qori jiray ana ma qori jirin mara intuu cabdullaahi binu camarkan ay dadkii waswaasiyeen oy dhaheen maxaad nabiga wax kastaba oga qoraysaa nabigu waa basharoo xilliguu raalliga yahay iyo markuu cadhaysan yahayba waxbuu ku hadli marka see weye waxaa waxba maka qori nabiga alay slam buu u imaaday wuxuu nabi alla saasaa laleeyahay intuu carabkiisa nabiga alayh salaam ishaaray baa wuxuu yidhi qor carabkan waxaan xaq ahayn kama soo baxaye saasuu rasuulka sal allah aleh wasalam yiri marka qoraalku inuu banaan yahay ba xadiistaasna laga faa'idaystay marka labadaasi axaadiid ee qaarna ogolaasho laga fahmaayo qaarna diididba ka muuqato see lagu jamcini aljamcu kulmin buu ku saabsan yahay bayna axaadiid ilibaaxati axaadiistii ogolaashaha iyo wa bayna axaadiid inahyi jamca iyo kulminta la jamciyey ayuu ku saabsan yahay laqad jamaca alculamaau culammadii waxay jamciyeen bayna axaadiidi nahyi axaadiistii nahyiga ku saabsaneed iyo wa bayna axaadiidi libaaxati axaadiistii ogolaanshaha caddaynaysay calaa wujuuhin bay ku jamciyeen minhaa waxaa kamida wujuuhda lagu jamciyey kow qaala bacduhum qaar inay dhaheen alidnu ogolaanshaha waxaa lagu xumbaari bilkitaabati qoraalka la ogolaaday liman qof baa loo ogolaaday khiifa looga baqay nisyaanu inuu almaamo lilxadiid xadiidka qofka xooga aan faham fiicneen oo xifdigiisa uu daciifka yahay qofka asaga lagana baqayo inuu axaadiista halmaamo qofkaa wey qofka laleeyahay ha qorto ha qorto waa sida abushaah oo kale wanahyu diididuna ama nahyintuna liman amina anisyaan ninkii halmaanka aamin looga noqdo oo aaminka ah oon ka cabsanayn inuu halmaamo qofkaasaa maarata laleeyaha qorin oo waqiifa caleyhi looga baqo weliba itikaaluhu inuu cuskado un cala alkhati qoraal idaa katab markuu qoro un inuu asaga xifdigiisa wax ku wadi karo oo wax dardin kara ka looga baqaayo inuu maarata hadduu wax qoro xifdigaba ka dhulaba oo qoraalka uu iska ictibaado xifdigii illa waa furmayaayo qofka bar walba wax xifdigiisa uu sii ficnanaya laakiin hadduu qoraal ictimaado waxba ma xifdin kartid uu iska dhaadhiciyo marka dambe qoraalkaas kusoo aruursanaya qofka noocaas oo kale waxaa leedahay xifdigaada fiican waxba ha qorin waa kayfiyatu jamciga koobaad wey in qofka maaratay eh, loo fiiriyo xaaladiisa inuu yahay qof wax xifdin kara ama qof aan naasiya wax hilmaami karo nisyaan badan wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay yidhaahdeen jaaa nahyu nahyigu wuxuu ku yimid xiina goortii khiifa la baqay buu nahyigu yimid ikhtilaaduhu axaadiistu inay ku darmato bilqur'aani qur-aanka xilligaas waxyigiibaa degaayey nabiga aayado qur'aanka kusoo degaaya waana sharxay haddii labadaba lala hoos ordoo la qoro oo isku meel lagu qoro carabina wixii ay wada yihiin in axaadiistii qur-aankii ay isku darmadaan oo la kala garanba waayo yaa laga baqay uma jaa waxaa yimid alidnu ogolaasho bilkitaabati qoraalkii la ogolaaday xiina waktigiibaa la ogolaaday umina laga aamin noqday dalika ikhtilaadkaas isku darmadkii markii laga aamin noqday oo saxaabadii qur-aanka iyo xadiista kala fahmeen ama ma ahe waxyigiiba xilligiisa u dhamaado nabiga la oofsaday ayaa ogolaashihiiba wa calaa haada sidaas calaa haada jamaca noocaas ama qaabka noocaas haddaan ku jamcino yakunu nahyu nahyigii la nahiyey xadiista in la noqo waxay noqoni mansuuqa ku la nasakhay nahyigan waa mansuuq Ah, ogolaanshii baa ka dambeeyey marka hore ikhtilaad baa laga baqay ikhtilaadka marki lagabaqinteeda ay laga amin noqday oo lakala fahmay qur-aanki iyo axaadiistiina ogolaanshii yaa soo degtay oo hala qortaa la yidhi marka nahyiga asaga waktigii horu ahaayo waa la nasakhay ah, afar maada yajibu calaa katib alxadiid qofka xadiidka qoraya maxaa waajibka oo laga rabaa yanbaqii waxaa haboon buu kuleyahy musanifka calaa kaatibi alxadiidi qofka xadiidka qoraya an yasifa inuu iilo oo leexiyo himatahu himadiisa iyo wax alla wixii dadaal uu leeyahay ilaa dabdihi labdilxadiidi inuu iskuu geeyo ayaa haboon xadiidka labdintiisa siduu u koobi lahaa ee maarata wax cad oo kooban oo cad uu noqon lahaa dabdigu waxa weeyaan wixii asaga ixtimaalka o dhan in laga ilaaliyo ah, haddii loo maleyn laha xa iyo khaa la kala garan waayn laha khada dhibicsi xaadi waa dabdisay haddaad tirahdo bilxaai eh, lmuhmala iyo bilkhaai eh, mucjama dabdigii bay kamid tahay xarakadii baa kamida nuqaadii baa kamida eh, himatu ilaa dabdihi wa in la xaqiijiyo xadiidka asaga si fiican loo cadday shaklan xaraka lagu xaqiijiyo o lagu dabdiyo wa naqdan dhibciyo loo yeelyeelo yuumanu laga aamin noqdo macahumaa shakligaa iyo naqdigaasi macooda allabsu isku dheehan iyo isku darmad iyo isku khaldan ayaa laga aamin noqonaya marka kol haddii wixii laxarakeeyo mashkuul uu yahay niqaadii loo sameeyo isku darmadkii iyo labsigii iyo kala garawaagii ayaa meesha ka baxaya wa wuxuu shaklinayaa shakligaas xarakana way noqonaysaa dabdigiina way noqon kartaa almushkila alfaada mushkilka ah xaraku u samayn ee laga yaabo in xaraf kale loo malay ama si kale khalada loo akriyo waa inuu xarakeeyo si ayna midka kale isu egyihiin oo u ekaanin laasiama kuwa in la shakliyo ee mushkilaadka usii baahan in la shakliyo la xarakeeyo waxaaban kuba jirin oo muhim ay tahay in la shakliyo asmaaul aclaam dadka aclaamta ee culummada ahee magacyahooda ragga ayaga ah liannaha aclaamtu laa tudraku laguma haleelo bima qablahaa bisababi maa qablahaa wixii ka horeeyey iyo walaa bimaa bacdaha laguma ogaado waxyaalaha kale haddaad akrin weydo waxa ka horeeyaad fiirin waxa ka dambeena waad fiirin siyaaqa marka wixii ku haboon meesha waad fahmi kartaa waad garan kartaa laakiin magac murtaxana meel iska yaalo wixii ka horreeya wixii ka dambeeya calaaqa lama leh oo kuma akrin kartid sidaa darteed aclaamta iyo asmaada inaad xarakayso ayaa wanaagsan si aynan khalad u noqonin liannaha laa tudraku aclaamtu laguma haleelo bimaa qablaha wixii ka horeeyey walaa bimaa bacdaha wixii ka dambeeyey wa an yakuuna khatuhu yanbaqiibay ku xidhan waxaa haboon an yakuuna inuu ahaado khatuhu qofkan wax qoraya xadiidka qoraya khadkiisu waadixa mid iska cad calaa qawaacid alkhati ilmashhuura qawaacidda khadka loo dejiyey ila wax walbaba qaaciday leeyihiin khadku iyo rasmigu qawaacid buu waa mahaaro oo mahaaraadka kamid ahoo fani gaara weeye fanka funuun khadka la yihahdo iyo anwaacidiisa iyo intuu uqaybsamo iyo imlaa'aadkiisa marka laga hadlayo qawaacidda waa inuu ilaaliyo waanlaa yastalixa waa inuunan samaysanin oo ku heshiinin linafsihi asaga naftiisa istilaaxan istilaaxo khaasan asaga u gaara waa inuunan samaysanin istilaaxi culummadu waa inuu ku jiro istilaax asaga u gaara markuu wax qorayo xadiidka waa inuu samaysanin oo biramzin ramzi ah shay macnaha macruuf aha oo haddii la sheego la caddeeyo la furfuro la garan lahaa inuunan ku soo koobay shay ramzi ah laa yacrifuhu naas dadka ayna waxyaaba noocaas oo kale sarbeeb ah waa inuun isticmaalin ramsiga waa sarbeebka o kale laa yacrifu naas dadka ayna garanaynin waa imaan doontaay mithaalada ramsiga wayanbaqii waxaa haboon an yuxaafida inuu xifdiyo calaa kitaabati salaati watasliimi cala nabiy sala la alay slam calaa kitaabati salaat asalaat watasliim saliga iyo salaamta cala nabiy nabiga lagu salinayo la salaamayo qoridooda waa inuu xifdiyo qoro afkan kaga hadli keliya ma ahe kulamaa jaa dikruhu mar allaala markuu sheegidda nabiga alay slam imaato oo nabiga la sheego markasta oo nabiga la sheego in saliga nabiga iyo salaamtiisa la sheego ayaa wanaagsan oo la qoro sheegid keliya ma ahe walaa yasama uuna ka noogin min takraari dalika arrinkaas oo noqnoqodkiisa oo markastoo nabiga la sheegay alayh salaatu wasalaam inuu haddana qoro oo sala allahu aleyh wasalam iyo alayhi salaatu wasalaam iyo u yidhaahdo ayaa la rabaa uuna ka noogin walaa yataqayada inuuna ku gaaftoomin fii dalika arinkaas iyo qoridaasi bima walaa yataqayada uuna ku kaaftoomin fii dalika arinkaasi bima fi lasli asalkii wax ka soo guuriye siduu ahaa yuuna ku kaaftoomin in kaana asalku hadduu yahay naaqisa mid naaqisa kitaabkaad ka soo qortay baa sidaa ahaa oo saliga nabiga alayh salam ama saliga kukaftoomi jiray alayhi salaam bu iska dhihi jiray ama sala allahu alayhi bu iska dhihi jiray ama salaadu kukaftoomi jiray ama saliga kukaftoomi jiray kitaabkaad kasoo qortay haku taqayudin oo hadhihin kitaabkii baan amin raaci asaga hadduu gaabiyey israaci adiga walaa yataqayada yuuna ku kaaftoomin oo una ku maaratay e, e, e, istaagin fi dalika arrinka bima fi asalkii uu kasoo guuriya wixii kusugnaa in kaana asalka haduuba ahaa naaqisa naaqis naqsiga yuuna ku raacin wakadalika hanaaw ammaantuna waa sidaa cala allahi subxaanahu watacala ilahay la ammaano athanaau cala allah subxaanahu watacaala marki ilahay la ammaanayo iyadana waa inuu qoro ka caza wajalla oo kale magaca ilahay subxana wa tacala ismujaalaalihi ayaa soo maray marka qaal wuxu caza wajal inaad tiraahdo ama subxaanahu wa tacaala oo kale wa kadalika sidaas oo kale ataradi raadi eh, raadinimo dalabkii taradi u raadi dalab ilahay looga raadi dalbo iyo wataraxumu u naxariis dalab cala saxaabati saxaabada iyo walculamaa culamada saxaabadana radia allahu in la yihahdo culamadii kale ee saxabada ka dambaysana raximahu llah in la yihahdo wax dhintay taa ayadana inu maarata eh, ka gaabsanin oo una ka tegin oo ha xifdiyo wayukrahu waxaa la nacaa alikhtisaaru inuu gaabsado cala salaati salaada waxdaha keliyeed karaahiye wey yukra waxaa lana ikhtisaar cala salaati waxdaha salaada nabiga alay salam sala allahu alayh u iska yidhahduun aw tasliim ama salaamid waxad u keligii nabiga waxd u keligiis inuu ku kaaftoomin oo una dhihin alayhi salaam alayhi salaam marka taana waa salaamta lagu kaaftoomo salaadana calayhi salaatu oo kale kamaa yukrahu sida loo nacaayo alramzu ilayhima labada in ramzi loo isticmaalo lafdi yaroo kooban oo laga fahmaayo un bisaad oo kale saad in lagu soo gaabiyo sala allahu mesh hadii lahayd baa saad iska qortay way jirtaa waad arkaysa dadka qaar samaynaya wa naxwi iyo wixii lamida mithlu waxaa lamida naxwiga salcama inaad tirado kale salcama sala allahu alayh wasalam ad hadii lahayd ba waxaa tii salcama ha sala allaahudi iyo alayhi wasalam ti isku daray baa salcama lagu soo koobaya sida basmalo oo kale iyo xawqalo oo kale iyo istirjaaca oo kale iyo xamdalo oo kale waxaasoo dhan ba waxyaabaha lagu soo gagaabiyey wa alayhi yaktubaha kaamilatayn labadaba inuu qoro salaada iyo salaamta nabiga alayh salam la salaami ee lagu salimi labadoodaba kaamilatayn xaaliga kuwa dhamaystiran nacam almuqaabalatu wa kayfiyatuhumaa halkan waxaa laga gelayaa haddii aad wixii qortay ood dabdigii samaysay oo aadaabtaa lasoo sheegaa si fiican u ilaalisay muqaabala lagaa rabaa muqaabala waxaad asalka aad wax ka soo qortay ee wixii aad qortay waad ilduufi kartaa waxbaa kaa dhici kara waxbaa si khalad u qori kartaa waa inaad isgarab dhigto oo tiraa war ii fiiriya bal waxaan qoray masaxba asalkii sheekha ii fiiriya iga fiiriya ama sheekh laftigiisa kuu fiir ama qof kale taasaa muqaabalo la yihahdaa in laisqaabiliyo wa kayfiyatan sida laisku muqaabilanayo yajibu waxaa waajibaya calaa kaatibi lxadiidi xadiidka qofka qoraya korkiisa bacda alfiraaqi markuu bogo kadib min kitaabatihi kitaabat xadiid xadiidka qoridiisa markuu bogo kadib waxaa ku waajiba muqaabalatu kitaabihi inuu kitaabkiisa qaabiliyo oo uu ku saxo biasli shaykhihi sheekhiisa asalkiisii asalkii sheekha ee uu ka qaatay ee cilmiga iyo xadiiska uu ka qaatay inuu kitaabka u bandhigo oo deena sheekhiina uu fiiriyo asagana uu fiiriyo wixii inuu sax yahay deena uu iska xaqiijiyo walow akhadahu canhu biariiqi ijaaza walow ijaaza dariiqeedba kaga qaate inuu si fiican iskaga xaqiijiyo ayaa waajiba buu kuleeyahay waxaa laga baqaya waxa aan sheekhi kitaabkiisa ku qoreen inaad hadhow intaad qorato khalad meesha kala tagtaa la diidan yahay wa kayfiyat lmuqaabala muqaabalada kayfiyadeeda waa tan marka an yumsika waa inuu qabto huwa asaga iyo wa shaykhuhu sheekhiisa kitaabayhima labadii kitaab waa inay kala haystaan xaalad tasmiici marka laismaqashiinayo oo sheekii lamaqashiinaya lagu dul akrinaayo waa in maarata labadii ay eh, isku haystaan sheekha waan kugu dul akrinaya bal ii fiiri wayakfii waxaa ku filan an yuqaabila lahu inuu uqaabilo hiqatun aakharu qof kale oo ah fii ayi waqti waqtigu ahaadaba qof kale oo hiqa oo inuu uqaabili yaa ku filan oo uu yidhaahdo maalan sheekha asalkiisii ama anaa kasoo qoray asalkiisi ama asalkiisi i qabo ii fiiri kee yar maa ka filan i fiiri inuu yihahdo yakfi waxaa ku filan an yuqaabila lahu inuu uqaabiliyo hiqatun aakharu qof kaloo hiqa fi ayi waqti waqti waa hadaba xaala alqiraati oo marka u akrinaayo sheekha ow bacda ama ka dambe marka sheekh lagu dul akrinaayo ama marka dambe inuu dhaho wixii aan sheekh kasoo qoray waxaad kasoo qortay isku fiirino ama wixii asalkii sheekhaad adi haysata ii fiiri kamaa yakfi siday ugu filan tahayba muqaabalatu kitaabkii in la qaabiliyo bifarcin farac muqaabilin la qaabiliye biasli sheikhi farac kale oo uu sheekha laga soo qoray laakiin faracaa ah kale sheekha asalkiisi baa la qaabiliyey yacni kitaab iyo qoraal sheekha kitaabkiisi lagu saxay ayaad adna kasii saxan kartaa wey macanaa kamaa yakfi si ugu filan yahay muqaabalatuhu inuu ku qaabiliyo bifarcin farac oo muqaabalin la qaabiliyey biasli sheikhi sheekha asalkiisi la qaabiliyey istilaaxaat fi kitaabati alfaad aladaai wagayriha waxaa soo maray wax la yidhaahdo siyaq ladaa ama alfaad aladaa iyo duruqu taxamul wax la yidhaahdo yaan soo mararay marka isilaaxaad baa jira ay muxadisiintu leeyihiin fii kitaabati alfaad aladaa alfaadda wax lagu gudanaayo samictu iyo xadathanii iyo akhbaranii iyo waa ka soo maraye ayay wax u samaysteen istilaaxyo alfaad alfaad aladah iyo keyrkeed galaba waxaa qaalib noqday calaa kahiirin in badan oo min kutaabi alxadiidi xadiidka kuwa qora ah aliqtisaaru inay gaabsadaan baa qaalib noqday cala aramzi kelimo lasoo gaabiyey kuna saabsan fi alfaadi aladaa'i adaha alfaadeedii fa min dalika waxaa kamida alfaada lasoo gaabiyey ramziga ee siyaqul adaha loo isticmaalo anahu muxadisiintu yaktubuuna inay qorayaan ko xadathana lafdiga la yidhaahdo thanaa bay iska qorayaan oo amase naa iska qori meesha xadathana ay dhihilaayeen bay ramzi isticmaali thanaa bay ramzi kusoo soo gaabsan ama naa bisibidhiyo nuunka u dambeysay alifka ayay la boodayaan ba akhbaranaa bay ayaguna anaa bay iska dhahaan oo kusoo gaabsadaan ow aranaa bay dhahaan arana walaakin yambaqii buu kuleeyahay qoraalka dhib ma laha in saa loo qoro marka la qorayo lagu soo gaabtamo sida salligii iyo radia allahu iyo raxima allahu oo loo diiday oo kale ayaga looma diidayo waa soo gaabsan kartaa walaakin yambaqii waxaa haboon lilqaari qofka akrinaya an yatalafada inuu ku dhawaaqo bihaa lafdigii kaamilatan ayadoo dhammaystiran cinda qira'atiha markuu akhrinayo waa inuu ku dhawaaqo xadathanaa akhbaranaa anba'anaa waa inuu yidhaahdo oo una hanaa iyo naa iyo iska dhihin walaa yajuusu ma banaana lahu asagu an yantiqa inuu ku hadlo bihaa lafdigaasi kama hiya marsuuma sida loo qoray oo ramsiga mukhtasarka ee gaaban sida loo rasmiye loo qoray inuu ugu dhawaaqa maahee sidii ay asalkeeda aheyd buu ku dhawaaqaya xadathana iyo akhbarana jim taxwiilu lisnaadi sanadkii oo la xawilo ilaa isnaadin aakhara sanad lagu xawilo yarmusuuna lahu waxay u ramsiyaan oo kusoo gaabsadaan bixa lafdiga xa ayay kusoo gaabsadaan wa lqaari'u qofka qaarigaas wuxuu ku hadli bihaa lafdigaasi haakadaas sidan xaa ayuu dhihi xaa ayuu dhahaya waxaa la dhahaa xawaala ama taxwiilba waa la yidhaahdaa kutubtan oo kutub asaaniida ee mudawalaadka ah ee sanadka wax ku wareysa ayaa sidaa isticmaasha saxiixeynka iyo sunanka iyo inkastoo bukhaari muslim usii badan yihiin ayagaa usii badan kuwan kalena qaarkood sunanka qaarkood waa ku jiraan marka xawaalaa la yidhaahdayo waxaa macnaheeduna ay tahay sanadkan asaga a ah ee sidii loo soo waday matnigiisi la sheegay ama intaan weli la sheegin way dhacdaaye sanadkan isagaa matni buu leehay intaad matnigiiba sheegin yaa waxaad samaynaysaa sanadkan sanad kale oo mutaabaca u ah oo makhraati u ah ayaa isagana keenaysaa labadooda sanaba wada socdaa matnigii hal mar isla gelaya taasaa waxaa la dhahaa taxwiil ama xawaala la yidhaahdaa marka sanadkan isagaa markaad soo soo waday aad meeshan gaarsiisay yaa sanad kale u guurtay sanadkaa kalea soo waday meesha labadii sanad iskaga imaanayen haddana ka qaaday halkaasay matnigii deen labadaba ka wada galeen marka waxay faa'iideynaysaa waxaa weeye sanadkaa keligiisa hariibka noqon lahaa sanad kalaa loo helo casiiz buu noqday hadduu saddex noqdana mashhuur buu noqday sidaasay marka faa'ideynaysaa marka min ataxwiil iyo min alxawaala iyo min alixaala iyo sax oo lasoo gaabiyey iyo alxadiid oo lasoo gaabiyey intaasoo ramsimi waa la sheegaa qaar waxay dhaheen min alxawaala qaar waxay dhaheen min ataxawul min sanadin ila lisnaad qaarkood waxay dhaheen maya min sax baa laga soo qaadayoo markuu xa leeyahay inaan loo malaynin sanadkiisa usoo socday halkaa ku istaagay inuu markaa u khalad meesha ku jiro wuxuu leeyahy khalad kuma jiro waa sax ee sanadkan isagaa sanadkaa kalaan rabaa inuu mutaabaca u noqdo matnigana saasay u wada leeyihiin ama alxadiid weeyaan oo sanadka markuu soo waday meesha uu ku istaajiyey xaab uu dhihi wuxuu ku leeyahy sanadkaas oo kuma soo kaxayn haa ikmil alxadiid xadiidka kaxayso sanad kale ana keenaya haddana sanadkan uu keenaya labadii sanad marka matnigi saasna waa la yidhi afartaa noocba way sheegaane calaa kuli xaal waxay ahaataba xaada waa soo gaabsan kartaa oo ramzi waa kuu noqon karaa bayn isnaadayn labada sanad dhexdooda laakiin markaad akrinayso alxadiina dhihi maysid iska dhihi maysid xaa baad dhehaysa waa yartaagaysa bu kuleeyahy xaa baad dhehaysaa daal jarat ilcaadatu caadadu waxay ku dureertay bixadfi kalimati qaala jarat ilcaadatu caadada waxay ku dareertay muxadisiintu bixadfi kalimati qaala kelimada qaala la yihahdo in la iskaba xadfaba iyo wanaxwiha wixii lamida bayna rijaali isnaadi sanadka rijaashiisa dhexdooda khadan xagga qoraalka in laiska xadfo ayaa caada ku dareertay wadalika liajli ikhtisaar soo gaabsasho darteed baana saa loo yeelay laakiin yanbaqii waxaa haboon lilqaariyi qofka qaariha waxaa u haboon atalafudu biha inuu ku hadlo milu oo markuu ri uu ku hadlay qaaladii lakin qoraalkii bu iska yeelaystay milu xadathana cabdllahi bnu yuusuf baa tiri xadathana cabdullahi bnu yuusuf oo sheikh buhaari ah akhbaranaa baa meesha ku qoran marka laakiin waxaa udhexaysa qaala ku jirta meesha waxay ahaan laheed xadathana cabdاlahi bn yuusuf qaala akhbarana malik qaala saasay noqon laheed marka qaaladii baa qoraalka laska xadfay laakiin markaad akrinayso waad sheegaysaa xadathana cabdالlahi bn yuusuf qaala akhbarana siaan loogu malaynina de markaad leedahay akhbarana adigu kumuuna sheegin qaala meesha ku jirta xadathana waxaa nowr cabdالlahi bn yuusuf qaala cabdالlahi bn yuusuf wuxuu yihi akhbarana saasay isku xidhantay fayanbaqii lilqaari'i qofka qaariga akrinaya waxaa u haboon an yaquula inuu yihahdo qaala akhbaranaa maliku inuu yihahdo saasaa haboon kamaa jarat alcaadatu siday caadadu ugu dareertay bixadfi anahu lafdiga anahu ah ayaduna way xadfaan fii awaakhiri lisnaadi sanadka aakhirkiisa meesha matniga laga gelay sanadkana ku dhamaado ayay ka xadfaan ikhtisaaran liajli ikhtisaar soo gaabsasho darteed mithlu can abi hurayrata qaala ayay dhahayaan fayanbaqii lilqaari waxaa haboon ninka akhrinayo an nudqu inuu ku hadlo biannahu inuu yidhaahdo oo fayaquula u yidhaahdo annahu qaala wuxuu le can abi hurayrata waxaa laga wariyey anahu abu hurere yaa qaala wuxuu yidhi saasay noqonaysaa marka can abi hurerata waxaa laga wariyey qaala qaala laga wariyey bay noqon ceelabtii iyo macnihii baa hallaabi macnihii baa hallaabi marka waa in la yidhaha can abi hurerata laga wariyey anahu abu hurera inuu qaala yidhi wdalika tasxiixan in la saxo lilkalaami hadalkii min xaysu lciraab xagga ciraabta in laga saxo darteed ayaa sidaa loo leeyahay oo anahudaasa meesha la gelin laakiin cinda alkitaaba qoraalka agtiisa waa soo gaabsan kartaa saabican alrixla fi dalab اlxadiid wuxuu ka hadlaya musanifka in loo rarto oo loo xereeyo oo meel fog loo aado ama meel gaaban fii dalab alxadiidi xadiidka nabiga alayh salaam ee sharafta leh in la dalbo daraaddeed in loo xereeyo laqad ictanaa salafuna salafka anagii diinta nooga horeeyey saxaabadii iyo taabiciintii iyo weeye waxay ihtimaam siiyeen oo dar yeeleen salafkii asaalix wanaagsanaa maxaa yeeley wixii nabiga alay slam ula yimid unbay diin ka dhigteene salafuna saalix waxay ihtimaam siiyeen bilxadiidi xadiidka xaggiisa cinaayatan ihtimaam iyo daryeelid laysa lahaa una u sugnaanin nadiirun shabiih wax maaragtay shabaha oo lamida ihtimaam iyo cinaaya iyo daryeelid wax lamida aan jirin ayay cinaayo siiyeen wasarafuu waxay iskugu geeyeen oo ay ku leexiyeen fii jamcihi axaadiista nabiga kulminteeda iyo wa xifdinteeda min alihtimaami in la daryeelo laihtimaam siiyo waljuhdi in lagu dadaalo iyo walwaqti waqti in lagu bixiyo maa shay bay ku sarfiyeen laa yakaadu uuna sigaynin yasuqu inuu rumaystaba alcaqlu caqliga yacni sida ay awoodda u saareen ee jamcintiisa iyo labdintiisa ay muhiimad u siiyeen juhdi iyo dadaal ugu bixiyeen wakhti badan oo dheer ay ugu bixiyeen waa wax aan caqliga xataa uuna rumaysan karin wey fa bacda an yajmaca axaduhum axadkood markuu kulmiyo kadib alxadiida xadiidka markuu kulmiyo min shuyuukhi beladihi beledku isaga joogo culimmadii joogta markuu axaadiistii ka jamciyo kadib yarxalu waa raran jiray ilaa bilaadin bilaad iyo waddamo iyo magaalooyin iyo waaqdaarin jihooyin ukhraa kale qariibatin u dhow beledkiisii ow baciid ama ka fog markuu culimmadii magaalada uu joogay wax u hayeen o dhan uu ka dhegaysto ilaa iyagoo joogo haddaad meel kale aado waxay noqon dee dhib iyo tacbun baad faa'idaysatay inta aad tashiilka iyo fudeedka qaadan karto ayaa mar walbana fudud oo fiican culummadii waddanka markay ka qaataan ka dhoweystaan markaas waxay bilaabi jireen wixii ziyaadaa oo cilmiga ayaga aynan haynina inay culummadii kale ama wadamadii kale u dhowaa ama kuwii ka fogaa ay u doontaan ayay bilaabi jireen liyaakhud alxadiida suu xadiidka oga qaato min shuyuukhi tilka albilaad bilaadda ayada ama baciidada ama qariibada fog ama kuwa dhow siduu culummadoodii xadiidka oga qaato markaasuu fayatajashamu wuxuu xumbaaran jiray mashaaqa safari safarka mashaqadiisa ayuu taxamul jiray tadashumku waa taxamul iyo tacarud cala almashaqa wuxuu u bandhixi jiray oo uu dhabarka saaran jiray mashaqo safari safarka mashaqadiisa asafaru qidcatu min alcadaab waa ku ahaa mashaqada safarka iyo tacabka iyo dhibaatada iyo culayska uu leeyahay mufaaraqat laxbaa dadka jecel faaruqidoodii iyo gaajada iyo daalka iyo kuleelka iyo waxaasoo dhan safarka laga helaa waxaasoo dhan buu dhabarka intuu saartu indhaha ka laaban jiri wayataxamalu wuxuu xumbaaran jiray sharafa alcayshi ee shidat alcayshi nolosha adeegeeda binafsin naf buu ku xumbaaran jiray raadiyatin ku raadi ah inta gaajada uu la kulmaayo waad ogtahay dalabatulcilmiga ee xerta ahaa cuntada iyo nolosha way ku adkeed meelay seexdaan bay weynayaan waxay kitaabku gataan bay waayayaan waxay xidhaan bay waayayaan waxay cunaan bayba waayan laga yaaba inaan saddexda waqti waxba helin alla laga yaba inay waxwaayaan habeenkeeda waxba aynan helin maa dhici karta ninka marka xoogow aan sabirka badnayn waa cararaya meeshan waan ku noolaan weynay buu le waa iska tegaya cilmigii iyo wixi o dhan baa dhaafaya marka ka kalena waa ku sabrayaayo ayrtu marka iska taxamul mashaaq ayuu qaadanaya marka dambena cilmigiibuu baran dhibaatadii iyo culayskiina waa ka baxaya wayataxamal wuxuu xumbaaraya shadafa alcayshi noloshii adkeed binafsin raadiya weliba naftiisa raalliba ku tahay mabsuud buu ku yahay waa ku faraxsan yahay kitaab baa u socda cashir uu akhristaa diin buu xumbaarayaa faa'iida u socota horumar baa u socda waa ku faraxsan yahay waxaasoo dhan xanuun iyo dhibaatoa waxaa ilowsiisay maxabada iyo hilowa iyo shawqa iyo jeceelka uu cilmiga u qabo waqad sanafa alkhaiibu alkhaiib albagdaadi weeyaane wuxuu alifay kitaaban kitaab samaahu wuu ku magacaabay alrixlatu fi طalabi alxadiid ayuu ku magacaabay in loo rixleeyo loo rarto dalabu lxadiid xadiidka dalabkiisa kitaab noocaas waa kitaab yaroo rishaala aaduu sii weynan weeye lakin wax fara badan oo fawaida ayuu ku soo aruuriyey oo kitaab madmuuc oo jawabo weeyaan jamaca fiihi wuxuu dhexdiisa ku jamciyey kitaabkaas min akhbaari saxaaba saxaabada akhbaarteedii iyo wataabiciina min akhbaari taabiciina taabiciinta khabarkoodii ayuu ku aruuriyey warar saxaabada laga soo guray iyo siday cilmiga u barteen qaarkood intay ka baxeen madiina ilaa dimishq ay socdeen bil bay qaarkood hal xadiida hal xadiida ayay u socdeen ah, marka Eh, taabiciin amxilo noocaas kuso aruurinaya faman bacdahum dadka ka dambeeya fi rixlati rixlada wixii ay la mareen fii dalab alxadiidi loo rarto maa buu ku soo aruuriyey yacjabu linsaanu insaanka uu la yaabi lisamaaci maqalkiis wax qofka bini aadamka maanta jooga caadiga uuna rumaysan karin ama uu la tacajubi ayuu ku soo aruuriyey dee hal xadiida kaa maqan intaad halka dhaqaaqdo ood gaari raacin gaari raacin lugayso amaad faras iyo dameer raacdo intaad sii socoto halkaa xadiidda inaad soo qaadato soo noqoto ka waran ayada himadaas intay leegtahay bal dhegeyso intay leegtahay fiiri innagana de waxaa laga yaabaa meel intaa ka gaaban ama wax intaa ka badanba inaaman la socon walidalika salafka qaar waxaad arkaysaa qof baa u imaanaya ardaya markaasu intuu xadiis u sheego cilmi u sharxo ayuu wuxuu leeyahay khudha biduuni muqaabil ah, wax la-aan qaado intan ka yar yaan waxaan u socon jiray masaafo intaa leeg yaan u socon jiray ee intan waad aragtaa iska qaado luqma shaayiqa wey iska qaado ah. faman axaba qofkii jecelaaduu ku leeyay musanifka samaaca tilka alakhbaar akhbaarta noocaas ee cajiibka ah ashaa'iqati ee jadaabada ahay mumticada shaayaqada waxaa weeyaan waxaa lasoo jiita ee soo jiidashada leh tilka alakhbaari shaayaqa akhbaartaas soo jiidashada leh ninkii raba inuu akhriisto inuu arko fa calayhi bidalika alkitaab kitaabka asagaa ha aado ayuu ku ah, waan iska ilooyan soo qaadaan rebe qalbigan ku irhaye waan hayaa aniga fa calayhi bidalika alkitaab kitaabkaa asaga ah kitaabkaas oo ah dalabu alrixlatu ila dalab alxadiid u leeyahay khadiib albaqdaadi bal kitaabka dib hagu noqdo fa inahu kitaabkaasi munashidun wuxuu nashaadinayaa oo cajiska iyo xumada iyo malaalada iyo ka saaraya iyo himigaabnida lidulaabi alcilmi cilmiga kuwa dalba nashaadin oo fahmayn shaaxidun wuxuu soofeyn lihimamihim himadoodana wuu soofeynaya shaaxidulhimam mindida haddii la soofeeyo waxbay goonaysaa himadaada hadday soofaysan tahay oo ay si fiican u hagaagsan tahay waxbaad qabsanaysa oo baranaysa muqawin kitaabka wuxuu xoojinayaa licazaa'imihim ardada caziimadooda iyo go-aankooda ayuu xoojin ha ma dhegaysataa ma ka tagtaa ma akhrisataa ma la socotaa ma aadaa waxaasa qalbigaaga ah ku jiray caziimadaadi iyo go-aankaadi buu xoojinaya marka hadaad aragto wixii rag la soo maray cilmi la soo maray dee adiga xagga toogtaaba ku imaanaysa marka maanaha sidana oo waxa ilahay ii fududay oo sidana oo kuwii dhaama oo meel dhow waxaaso dhan baa iska dhaadhicinaysaa casiimadaadii iyo niyadaadii iyo go-aankaadi marka yuu xoojinaya marka marka in la akhristo kutubta noocaasa cilmiga iyo dalabkiisa ka sheekeynaya iyo dalabulcilmi adaab dalabulcilmi iyo aad bay runtii ayay u fiican tahay anwaacu tasniifi fi lxadiidi tasniifta xadiidka la alifayo sida loo alifo noocyo noocyo wey isku nooc maaha yajibu waxaa waajibaya calaa man qofka yajidu heli fii nafsihi naftiisa almaqdira awood qofka awood iyo karti u leh cala tasniifi in la alifo fi xadiidi xadiidka xadiidka in la alifo qofka kariba kara oo ilaahay uu maqdiratu tasniif alifidda iyo waxquridda waa nooc mahaara waana la bartaa qofka walbana qofna ilahay baa ufududeeyo usahlaba oo ilahay wax dhigaaba hawaaya wuxuu jecel yahay ilahay wax qoro dadka qaarna qoraalkaaba ku adag marka qofkii ilaahay awood siiya cala tasniif inuu wax fi lxadiidi xadiidka iyo wagayrihi keyrkiisa culumta kalea waxaa ku waajiba an yaquuma bitasniif in tasniifta iyo alifidda uu uquma waajib ku ah maxaa yeelay xifd cilmiga in la xifdiyo waxay ku imaan kartaa xifdi suduuri wa xifdi suduur inaad qorka ka xifdiso iyo inaad qoraalka aad ku xifdiso saasuu diintan iyo cilmigan ku xifdismaya wadhalika taaliifka asaga marka ujeedadiis iyo ahdaafta ahdaafta taaliifka qaabka wax loo alifo marka la alifayo ujeedada laga leeyahay ayuu kuu sheegi wuxuu le wadhalika lijamci mutafariqi ah, lijamci lmutafariqi waxyaalaha mutafariqa ah oo la jamciyo daraaddeed oo culum kala tagsan oo kutub iyo ku kala tagsan oo e, mid walbaa meel ku qoran oo soo aruurisa hal meel iskugu keentay waa nooc fiican wey tali fiican wey masaladaad kitaabka ubaadleed kitaabka ka karnaalileed wixii o dhan hal meel iskugu keeno oo arta iyadoo isku diyaarsan iska akhrisato hadda sida kitaabkan oo kale waa artaa waxaa laga soo aruuriyey kutubtii culumulxadiid o dhan bu ka soo aruuriyey hal meel bu iskugu kaarkeenay jamcu mutafariq wey wa tawdiixi lmushkili waxyaalaha mushkilka oo la caddeeyo masaa-isha mushkilka ah ee u baahan in la fahmo caddaynteeda inaad wax ka aliftaba ayaduna waa hadaf wanaagsan wey wa tartiibi hayr muratabi ah, cilmiga aan tartiibsanayn iyo kutubta aan tartiibsanayn si tartiib aan loo qorin inaad nadaamiso tartiibiso oo aruuriso isku hagaajiso wa fahrasati hayr mufahrasi kuwaan fahrisada lahayn fahrisadeeda waxa weeyaan waa meesha qaa'imada maraajicdii waxaan ujeedaa mawduucaadka mawduucaadka oo kale qaabka ay u kala horeeyaan iyo u sahlan hadhow markaad u noqonayso fahrisada ayaa la yihahday firsba kalaga hadlay waa magac caam ah oo fani ah laakiin hadda wuxuu u wadaa waa midkaa wey farisba kalaga hadlay farisat alaayaat iyo farisat alaxaadiid iyo farisat almasaadir walmaraajic iyo farisat mawduucaad iyo farisat alaclaam iyo faharista way fara badan yihiin laakiin hadda waxaa weeye midka u muhiimsan hadduu ka hadlaayo kitaabta qaarkood way alifayeen markaa si u kala horeeyeenna ooma samaynayaan fahriso gadaasha dambe aho ama hortara qaarkood ay ka saaraan ma kuma samaynayaan walidalika waxaa kugu adkaanaysa masaladii inaad la soo baxdo laakiin haddii fahriso loo sameeyo waxaad raadinaysa waxaad raadinaysa sujuudu sahwi buu ahaa baab sujuudu sahwi baad ka raadin fahrisadii waad aratay safxa ku taalla safxada ayadaabay ku taalla kitaabkii baa soo noqon halkii baad baabka ugu imaanaysaa faahfaahsan marka marka taas waxa weye waa mufiid wey mima waxaa yusahilu fududeynaya marka calى طalabati اxadiiثi xadiidka kuwa dalbaya waxay u sahlanaanaya alistifaadata faa'idaysi minhu faharsada laga faa'iidayso biaysari ariiqin wadada ugu fudud ee la qaado ayaa inuu ayaa u sahashay ardaygu marka si fudud buu wax uga faa'iidaysanaya biaysari ariiq dariiqa ugu sahlan wa aqali waqti waqtiga ugu yaraa faa'iidadii ku helayaa meeshuu kitaabku min awali ila akhiri raacan lahaa ama uu tasafuxi lahaa masalada iyada faarisadu ka fiirin markaaba waa helaya walyaxdar haka digtoonaado min ikhraaji kitaabihi qofka wax alifayo wax tasniifayo kitaabkiisu inuu dirbo banaanka soo dhigo oo intuu dabco uu dadka suuqa kusoo daayo haska ilaadiyo qabla tahdiibihi intuuna sifeynin wa taxriirii u kala tanqiixinin oo kala madaaminin wa dabdii una dabdinin oo mid ugu noqdo wixii dabdi iyo shakl iyo xaraka iyo nuqaadii u baahan una si fiican iskaga cadaynin walyakun tasniifuhu tasniifkiisa ha noqdo fima yacumu nafcuhu waxaa nafcigiisa uu caamka yahay wa takhuu ay badanaysa faaidatu faaidadiisa kul shay oo nafcigiisa uu badan yahay faidadiisa ay badan tahay inta badan istihdaafkiisa iyo wuxuu dan yeelaya ha noqoto kitaabkana si fiican iskaga ilaaliyuu kule kitaabka oo saxnayn oo hagaagsaneen oo khada akhdaar madbuuciya ay ka badatay akhdaar imlaa'iya ay ku jirto masaaishiisa si fiican loo tawfiiqinin takhriijaadkiisa aan la cadaynin aan wixii meeshaad wax ka soo qaadatay aadan caswi samaynin oo u nisbaynin meesha ka soo qaadatay faharasadiisa aadan habaynin muqadimada iska hagaajinin haddaad suuqa soo dhigto wuxuu noqonaya kitaab abtara laba goor oo la fahmayna meel lagaga hayaago marka walyakun tasniifu fima yacumu nafcuhu waxa nafcigiisa uu caamka yahay wa takfuru faa'iidatuun ha noqdo hada wqad sanafa alculamaau saas darteed culamada waxay alifeen alxadiida axaadiista calaa ashkaalin mutanawica noocyo kala duduwan iyo suwar kala duduwan yay axaadiista u alifeen culammadu hal dariiqa lama qaadin fa min ashhari anwaaci tasniifi tasniifka anwaaciisa kuwa ugu mashhuursan waxaa kamida fi lxadiidi xadiidka la tasniifo la alifo maa yeli kuwan soo socdaa ugu mashhuursan siyaalaha axaadiista loo alifay ko aljawaamic kutub la yidhaahdo ama qaabka jawaamicda la yirah wax loo alifo jamcu jaamicin jaamic baa jawaamic lagu sii jamciyey jaamic ayaa jawaamic lagu jamciyey waljaamicuna waxaa loo jeedaa marka xadiidka laga hadlayo kulu kitaabin kitaab kasta wey oo yajmacu uu kulminayo fiihi kitaabkaasi mualifuhu mualifkii alifay uu kulmiyey dhexdiisa jamiica alabwaabi abwaabtii dhammaantood kitaabka lagu dhex aruuriyey ayaa jaamic la yidhahdaa min alcaqaa'idi caqiidadii walcibaadaati cibaadadii walmucaamalaati mucaamalaadki bini aadamka iyo dadka la mucaamilaye wasiyari siiradii wاlmanaaqibi saxaabada iyo fadaaishoodii wاriqaaqi waxyaalaha qalbiga jilciya wاlfitani fitanta imaanaysa abati lasoo dhaafiyo wax lagu fitnoobo wa akhbaari yowma alqiyama maalinta qiyama akhbaarteeda waxaasoo dhan kitaabka lagu aruuriyey yaa jaamic la yihahda mithlu aljaamic saxiix الbukhaari jaamic saxiix kitaabka saxiix الbukhaari jaamic waa la yihahdaa waxaa jaamic loogu magacaabay waxaa laga helay shuruudii ba laga helay jamca kulu kitaab alabaab thamaniya yihahdaa sideed baab ayuu jamciyey aljaamic aladi xawaa manaaqiban wa siyara wa fitana wa aadaban tafsira iraqaaq wاlcaqaa'idu wa thaminu axkaamu khud niltalhuda ayaa lagu jamciya aljaamic aladi xawaa manaaqiban wa fitana wa siyara wa aadaban tafsira iraqaaq wاlcaqaa'ida wa thaminu axkaamu khud niltalhuda qaado hanuunka allaha ku siiye allah ku hagaajiye wey sideedaas kitaabka lagu jamciye lagu aruuriyey jaamic baa lagu magacaaba hadda jaamic saxiix الbukhaari iyo jaamic saxiix muslim iyo jaamic tirmidi iyo ayb almasanid nooca labaad ee waxa loo alifa axaadiia masanid wey jamcu musnad musnad baa la jamciye masanid lagu jamciyey wlmusnadu musnad waxaa la yidhaahdaa kulu kitaabin kitaab kasta oo jumica la jamciyey fiihi gudihiisa marwiyaatu kuli saxaabiyin kulu kitaabin kitaab kastaa la yihahda oo jumica la jamciye fiihi gudihiisa marwiyaatu kuli saxaabi saxaabi kasta wuxuu wariyey calaa xida si gaara loogu jamciyey ah, abubakar wuxuu axaadiisa nabiga ka maqlo dhan yaa meel iskugu keenay cumar wixii xadiisa nabiga ka wariy o dhan hal meel baa laiskugu keenay min gayri nadari ayagoo loo fiirinaynin ila almawduuci aladii mawduuca yatacalaqu fiihi xadiidu xadiidka mawduucu ku tacalluqa iyagoon la fiirinaynin mawduuc cibaado ku tacalluqa iyo mid mucaamalo ku tacalluqa iyo mid ankaxa ku tacalluqa iyo mid jihaad ku tacalluqa intaba abubakar u wariyey hal meel baa laiskugu keeni meesha kutubta kale hadda jawaamicda la yidhaahdo mawduuc mawduuc Ah, eh, marka hore tawxiidkii eh, waxaan jeedaa eh, bidaayat waxyigii salaadii wixii saasa loo wadaya cibaadadii baa laga bogay marki la bogay arkaanu islaamkii yaa kadib haddana waxaa la gelaya mucaamalaadkii baa la geli sidaasi wax u qoraan marka laakiin masaanidu sidaa ma aho saxaabi walba axaadiistiisi wixii aan mawduuc loo fiirinayn baa la isku keenaya mithlu musnad imaami axmed bin xambal imaam axmed bin xambal raximahullah musnadkiisa oo kale dhowr iyo sideed soddon soddon kun oo xadiid ka badan buu meel kuso arooriyey jim asunan nooca saddexaad waxaa la yihahdaa asunan ba la yihahdaa wa hiya sunan alkutub اlmusanafa waa kutubta la alifay calى abwaabi اlfiqhi abwaabta abwaab اlfiqhi la yihahda lagu alifay baa sunan la yihahda jawaamicdina ma aha abwaab اlfiqhi waxaa weeyaan kitaabu dahaara kitaabu salaad soon zaka xaj mucaamalaadka kala duwan noocyaheedii markaas jaraaxaadki iyo xuduuddii iyo qisaastii waxa litakuuna inay noqoto ayaana saa loo yeelay masdaran masdar ay wax ka qaataan lilfuqaraa fuqahada fi istinbaad ilaxkaam axkaamta ay la soo baxayaan ay wax ka faa'iidaysanayeen axaadiista masdarkay ugu noqonayeen ay wax ka soo qaadanayeen inuu noqdo darteed walidalika kutubta sunanka fuqahada inta badan adilada ay deliishadaan sunanka ay ka soo qaataan abu daawuud sunan abu daawuud iyo sunan tirmidi iyo nasaa'i ibnu maajah iyo kuwaas u badan yihin weliba abu daawuudka yaa xagga fiqiga u sii badan wa takhtalifu way iskhilaaftaa can iljawaamici jawaamicdu waxay isku khilaaftaa fi anaha jawaamicdu laa yujadu fiiha lagamatakhtalifu waxay khilaafi can jawaamici yani e, sunanku ka wadaa takhtalifu sunanu sunantu waxay khilaaftaa can iljawaamici bay khilaaftaa fi anahaa sunantu laa yujadu fiiha lagama helo ma yatacalaq bilcaqaa'id wax caqiida ku tacalluqo sunanka kuma jiro saas darteed ayagay jawaamicdu iskhilaafsan yihiin jawaamicduna caqaa'ida sideedii baab ayuubay kamid ahayd caqiidadu laakiin sunanka caqiida laguma sheega bu ku leeyahy waa sida badan uga wada ibnu maaja hadda kitaabkiisa sunanka kitaabu sunna ayuu ku horeysiiyey caqiidadu ka hadlaya iyo sunadii iyo wax badan oo masaa'il fiqiga caqiida kamid a wasiyar siyarna kuma jiraan buu ku yidhi walmanaaqiba manaaqibna kuma jiraan manaaqib ah, ayagoo dhan maaha wamaa ilaa dalika iyo arrimahaas bal hiya maqsuura waxaa lagu gaabiyey calaa abwaabi alfiqhi wa axaadiis axkaam abwaabta fiqiga ku saabsan iyo axaadiista axkaamta un badan lagu koobay mithlu sunani abi daawuud baaba kamid a sunankaa lagu sheegaye daal almacaajib nooca kale ee xadiista ee la alifo waxaa weeye almacaajim ba la yihahda jamcu mucjam mucjam baa macaajim lagu jamciyey walmucjamna waxaa weeye kulu kitaabin kitaab kasta oo jamaca fiihi uu jamciyey mualifuhu mualifkiisii alxadiitha xadiista uu jamciyey murataban xaalay tahay kula tartiibiyey calaa asmaa'i shuyuukhihi shuyuukhdiisi magacyahooda ayaa lagu tartiibiyey Ah, wixii alif sheekh culimadiisa wixii alif ka bilowda alif wixii ka bilowda hormarinaya axaadiistay wariyeen ba wixii ka bilowda axaadiista hormarin mucjam xuruuftiisa ku waaya calaa tartiibi xuruuf ilmucjam haaliban sida haalibka saas u soconayaan mithlu mucjamay atabaraani dabaraani ah, labadiisa mucjam almucjam alawsat walmucjam asagiir mid kale mucjam alkabiirna waa leeyahay laakiin mucjam kabiirkasa wuxuu ku socdaa waa calaa mucjam eh, asaxaaba ayuu ku socdaa mida kale abwaab buu isagu leeyahay kuwan abwaab ma laha najmulkabiirka abwaab buu leeyahay laakiin labada mucjame sakiirka iyo awsadku ayagu waxay ku alifan yihiin culumadiisi iyo sheekhyaashiisii yuu tix raaci say u kala horeeyen u kala horeysinaya xagga xurufulmucjamka iyo xuruufta ayb ha alcilal cilal baa la yidhahda midka kale kutubulcilali kutubta cilalka la yihaahdo hiy اkutub mustamila waa kutubta aruurisay calى اaxaadiiث اlmacluula axaadiista cileeye cilada ay gashay way soo ogaatay cilo iyo waxay tahay noocyaheeda iyo meelahay gasho maca bayaani cilaliha cilooyinka waa la cadaynaya maceedi axaadiistii macluuladeed bay kutub ka alifeen ciladeedana waa cadaynayaan wadalika mithlu cilali ibn abi xaatim oo kale wاlcilali lidaari qudniy oo kale wاlcilal tirmidi dayb alajزا ajزaa baa la yihahda nooca kale ee xadiista loo alifo jamcu juzin juz baa la jamciye ajza lagu jamciyey wاljuزu juz waxaa la yidhahdaa kulu kitaabin kitaab kasta oo sagiirin yar oo jumaca fiihi gudihiisa lagu aruuriyey marwiyaatu raawin waaxidin hal raawi ah wuxuu wariyey oo min ruwaati اlxadiiثi kamida axaadiista raggii warinayey ee raawi kamida ayaad soo qaadan abubakr wax alla xadiid oo wariyey baad aruurin kitaab baad ka alifiba waxaa wey jamcu maa rawaahu abubakr can rasuuli lah sal la alay slam aska tiri wuxuu abubakr uu nabiga ka wariyey ayaad iska soo aruursay aw jumica fii waxaa lagu jamciyey maa yatacalaqu wax ku tacaluqa bimawduucin waaxidin hal mawduuca calaa sabiili istiqshaa adoo tatabuc iyo raacraacayood maratay ka salgaaraya istiqsuu waxaa wey in laga salgaaro shayga marka waxbaan kaga tegin hal mawduucaad si fiican u faahfaahisay waxaad ka hadashay maalan eh, rafcu lyadayn oo kale sida soo socota milu juzu rafci lyadayn fi salaat lilbukhaari imam bukhari wuxuu ka hadlay halkaa masalada masalatu juzu rafcu lyadayni fi salaat salaada oo gacmaha kor loo qaado meeqa jeer baa gacmaha kor loo qaada maxaa adila maxaa duruqa maxaa sanad ah wixii o dhan isu soo aruuriyey kitaabka halkaa juz bas ka aruuriyey yuu ka sameeyey qira'at alfaatixati fi salaat wixii ku soo aruuray maalan alistiraaxa istiraaxada salaada gudaheeda waxa jalsatu istiraaxa la yidhahdo aw xadiis aad ka alifto wax ka alifto ood ka soo aruuriso waxaad madalia ka aliftay alاctidaal baad ka aliftay mثalا sujuudu sahwi baad wax ka aliftay taasa waxaa la dhaha baa layihahda alaطraafu aطraaf baa layhah nooca kalena kulu kitaabin kitaab kuligii baa aطraaf layihahda dakara fiihi musanifuhu ka alifay uu ku sheegay darfa kuli xadiiثin xadiid kasta daraftiisa muu sheegi aladii xadiidka aladii daraftaasoo yadulu kutusaya calىa baqiyatihi intiisi kale kutusi darafta u horeysa xadidka intiisi kale ku ishaari unuu soo aruurin inama alacmaalu bالniyaat bs iska dhih winama lkulmnawa faman kana hijratu inti kale iska dhaafaya intaa intuu sheego yuu leeyahay duruq lxadiid xadiidka meeqa dariiq buu ku yimid kitaabkee lagu soo saaray meeqa maarata maraj buu leeyahay waxaas soo arurinaya uma yadkuru markaas wuxuu sheegay markuu darafti sheego asaaniidu kuli matnin matni kasta sanadkiisa asaaniidiisa min almutuuni mutuunta xaggeeda ima musawiban matni kasta oo mutuunta kamid ah sanadka uu matni walba leeyahay buu deena aruurinaya uu sheegaya mustawiban asagoo oo dhammaystiraya oo camimaya oo muqayidan asaga oo ku qayidaya lahaa axaadiistaasi bibacdilkutub kutubta qaarkeed ama kutubta qaar wuxuu leeyahay atraafu umahaatu sita umahaatu sita atraaftooda bas u ka alifi atraafu saxiixayn bukhaariiyo muslim axaadiista ku jirta inta darafta amaan soo aruurin sanad walba markaa sanadkii baan inta sanada xadiika ku yimid baan soo keenaya atraafu mathalan kutubu almusanafaat kutubu musnadaat marka waxaa weeyaan ama waa muqayad ama waxa weeyaan mustawcib mithlu tuxfat اlashraafi bimacrifati اlatraafi kitaabkaas tuxfat اlashraafi tuxfuhu waa waxa wanaagaya qofka martida iyo ama marata martisooryada iyo casuumada iyo waxaasa tuxfa la yihahda ashraafta oo la cazuumo maxaa lagu cazuumayaa bimacrifati alatraafi atraafta axaadiistan soo arooriyay inay bartaan baan ku azuumi yaa iskaleh lilmizi baa iskale axaadiista marka inta darafta hore unbu kaaga sheegi lakiin asaga shuqulkiisa waxaa weeyaan xadiidka asaga darafti ku sheegay duruqdiisa inuu ku sheego inta sanada uu ku yimid dayib qowbta labaad kale waxaa weeyaan jiimka almustadrakaat baa la yihahdaa mustadrakaat kutub la yihahda jirta iyadana axaadiista waa inta ay axaadiista ku imaato wey inta nooc ay axaadiista ku imaato iyo sida loo alifay yuu ku sheegaya musanifka jamcu mustadrak mustdrg baa la jimciy mustdrakaad baa lagu jimciy wlmustadrg waxaa la yidhahda kulu kitaabin kitaab kasta oo jamaca fiihi uu ku aruuriyey gudihiisa mualifuhu alaxaadiia axaadiista uu ku aruuriyey alatii axaadiistii istadrakahaa uu ka daba tegay calaa kitaabin aakhar kitaab kale axaadiista uu kaga daba tegey oo mimaa axaadiistii ah faatathu ka tagtay imaamka asaga iyo kitaabka kale alaa shardihi shardiis mima faatahu ka tagay alaa shardihi shardigiisa uu ka tegey wixii axaadiida oo kitaab kale ninkii alifay shuruuddu u shardistay uu ka tegey ayuu leeyahay intanaad ka togtay soo saxiixeen mehen bukhaari mehen shuruuddiisa xadiisan waa laga helay kitaabkiisana kuma qorin mustadrakaat baa marka la yihahda alatii istadrakaha calaa kitaabin uu kaga daba tegay aakhara calaa kitaabin aakhar kitaab kale oo mima faatahu mima faatathu ka tagtay calaa shardihi shardigiisa mithlu mustadrak calى saxiixayn oo kale li abi cabdillahi alxaakim almustadrak ala saxiixayn wixii bukhaari iyo muslim shuruudooda waafaqsan oo axaadiisa buhaari muslimna ayna kutubtooda ku qoranin ayuu de soo aruuriyey waxna waa ku asiibay waxna waa ma waafaqin almustakhrajaat baa la dhahaa kuwa ugu dambeysa iyo qaabka xadiis oo loo alifo jamcu mustakhraj mustakhraj baa la jamciya mustakhrajaat wlmustakraju kulu kitaabin kitaab kuligii baa la yihahdaa ukharaja fiihi soo saaray mualifuhu mualifkiisii axaadiitha kitaabin kitaab axaadiistiis buu soo saarayaa ligayrihi asaga heyrkii uu leeyahay oo min almualifiina mualifiintii kale ah biasaniida buu axaadiista ku saari linafsihi asaga naftiisa ugaara soo maarti axaadiista maalan bukhaari baa kitaabkiisa kuso aruuriya xadis wa xadis bukhaari laakiin dariiqii bukhaari iyo sanadkii bukhaari ma qaadaye sanad asaga uu leeyahay ayuu samaysanaya isaga uu ku wariyey ayuu ku alifayaa min gayri dariiqi lmualifi mualifkii alaweli ee hore dariiqiisi dariiq aan ahayn iyo sanad aan ahayn ayuu ku alifayaa warubama ijtamaca inay kulmaan baa dhici karta macahu sheekhaa hore fii shaykhihi sheekiisa inay iskugu imaadaan baa laga yaaba oo bukhaari asaga isku sheekh ba noqdaan ow amase man fooqow dadka ka koreeyo sheekhu sheekhii iyo taabicii madax laiskugu imaadana waa dhici kartaa mithlu lmustakhraj waan soo maray mustadrag iyo mustakhraj labadaba waa soo maray mithlu lmustakhraj cala saxiixayn liabi nucaym alasbahani baa iska marka kitaabka axaadiistan waxaa weye waa looga horreeyo o kitaab kala alifay laakiin meesha uu ninkaa kitaabka alifay uu arday u noqon lahaa ama dariiqiisa uu sanad ka dhigan lahaa ayuu wuxuu leeyahay anigana sanad baan leeyahay sana sanad buu leeyahay matnigaasna waan wada leenahay meel bay iskugu imaan karaan ama sheekhii ama shaykhu sheekhii ama wixii ka hoseeya wallahu aclam wabillahi tawfiq sala allah wasalam ala nabi maxamed